alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam kitaabu lxuduud baynu ku jiray waxaa inoogu dambeeyey xadiiska ay warinayaan abu hureyra iyo zayd binu khalid aljuhani radi allahu canhuma ana rajula min alacraabi ataa rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam faqala ya rasuula allah anshuduka biاllahi ilaa qadayta lii bikitaab illahi tacala marka ereyga anshuduka in badan baad ku arkay axaadiista iyo luqadda carabiga waxay ku fasireen culimmadu udakiruka amba as'aluka waxaan kugu weydiisanayaan kugu xasuusinayaa bilah ilaa qadayta lii bikitaab illahi tacaala markaa anshuduka bilah ilaa qadayta lii bikitaab illahi tacaala hadalka macnaahaan af soomaaliya marka loo celiyo aba culimadu waxa yidhah waba kelmadda halkaa waxba lasoo qadarayaayo istinaagani waa istisnaa mufaraqa oo mustasnaa minhugii baa maqan markaasaa la ego markaa taqdiirku wuxuu noqonayaa laa anshuuka ilaa qadaa allahi bikitaab illah ilaa qada ila alqadaa bikitaab illah laa anshuduka ila alqadaa bikitaab illah oo macnuhu muxuu noqonayaa kuguma weydiisanayo kuma weydiisanayo ilaa inaad igu xukunto kitaabka ilaahay mooyaane laa anshuduka ila alqada bkitaab illah macnuhuna fahamtuma min faqaala alaakharu wahuwa afqahu minhu masaaisha xagga waxaa laga yaaba masaladan inuu uga cilmi badnaa amba ka aftahansanaa amba wax lamid ah. afqahu minhu alfiqhu waa alfa kelimada luq ahaan alfahm weeyaan nacam faqdi baynana bikitaab illaahi waadan lii markaa ninkaasi wuu sii warramay faqaala qul qaala ina ibnii kaana casiifan calaa haada ereyga casiif waynu soo macnayna wuxuu ahaa h alajiir qof shaqaalo ah fazana bimraatihi wainii ukbirtu ana calaa ibni arajma faftadaytu minhu bimiati shaatin walidatin baan ku bedeshay oon ku markaa rasuulku alayh الsلatu slam ninkaas jawaabtan u siiyey marka horta wuxu yihi fasaأltu أhل الcilmi faأkhbaruunii anama cala bni jaldu miati wataqriibu caamin dadkii kale ahlicilmiga weydiiyo war waa lagu qalde bay idhaahdeene inankaaga jeedalun baa lagu leeyahay rajmiba laguma laha iyo sanadii la mastaafuriyo cidda lagu leeyahay rajmigu waa gabadha ninkani maadaama ay ahayd muxsana ana ana calى اmraأati hada الrajma faqaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm wladii nafsii biyadihi waa dhaartii u badnayd nebigu ku dhaaran jiray alayh الsalaatu wasalaam waxaanay tilmaamaysaa ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo inuu yahay almutasarifu fi lcabdi ka addoonka ku tasarufaya ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ee markuu doona iga qaadaya isagu i abuuray saa awoodda igu le waa nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam laaqdiyana baynakuma bikitaab illaah mar hadduu ninkaasi marka hore kitaabka ilaahay codsaday rasuulkuna de kitaabka ilahay waxaanay kuma xukumeynine hadalkunbuu sii ta'kiidinayey marka rasuulkuna wuxu intuu dhaartay buu kitaabka ilahay baan idinku kala saaraya alwaliidatu walganamu raddun calayk ay marduudun wey raddun waa masdarun bimacnaa mafcuul marduudun waa lagu celinaya wa calabnika jaldun miati wa taqriibu inankaagana jeedalkaa iyo sanadkaa masaafuliinta baa lagu leeyahay waqdu kalahya unaysu unaysow waa anas yar oo kale lakin waa magaca de qofka loo bixinayay ila mraati hada fain ictarafat hadday ictiraafsay qiraato farjumha mutafaq aleyh wala fi muslim xadiiskan markaa arrimo badan baa ku jira waxaa ka ah xad الzina hadduu qofku markaa yahay shaab aan guur soo arag isaga in lagu leeyahay jaldi iyo taqriibkaasi haddii qofku uu yahay muxsan mid reer soo marayna in rajmigaa lagu leeyahay taasi waa warcad oo halka xadiiska ku cad waxaa kaloo xadiiska markaa ku jira xukunka dhaca ee sharciga ilaahay khilaafsan inaanu soconayn walow markaa hadduu doono taawiilba ha u dhacee ee marka la ogaado waa laga daba tegaya sida dee ninkan markaa hore loogu fatwooday waxaa kaloo shuruudda kamid ah shuruudda sinada alictiraaf aw ilbayina oo ilaa qofkii de la rajimin maayo markaa rasuulku muxuu ku xidhi alayh isalaatu wasalaam iyadoo oo la sheegay markaa inay gabadhaasi zinaysatay oo ninkani xataa uu ka markhaati yahay arrintaasi la sheegay fain ictarafat maadaama afartii markhaati aan lahaynin ee goobta joogay ee waxaan arkayay iyada ictiraafkeeday ku cadhantay hadday tidhaahdo waxaa maan samaynin la rajmin maayo markaa zinadii laba arrimood bay ku sugmaysaa ima ashuhuud alarbac afar markhaati oo ragga waliba wa ima alictiraaf waxay culimada qaarkood ku soo dareen alxamlu in allahu mustacaan uur lagu arka gabadhii aan reer lahayn taalo culimada qaarkood baa bushiyo de waxa dhici karta bay idhahdeen markaa in siyaabo kaleba wax u dhacaanba in la xoogo la kufsado waxyaalahaasoo kale imaan karaa markaa taa laftigeedana boqolkiiba boqol maahe taana istifsaal baa lagu sameynaya xataa hadday tirahdo markaa iyadoo inaano lagu arkay urkaasi ay tirahdo waa lay xoogeeyo markaa amba isma ogeyn ba arrintan markay u dhacaysay waa laga saas taasaa la aqbalaya haddii aan markaa markhaatiyadka dee iyo ictiraafkaa hore aanu jir waxaa kaloo laga qaadanayaa anniyaabatu fi lxuduud jaa-isa anniyaabatu fi lxuduud jaa-isa xuduudda in cid la dirto waa jaa-is wa annahu laa yashtaradu an yaxdura alimaam cinda tanfiid alxukm inaan shardi aanay ahayn qofkii imaamka ee madaxweyne ahaa tusaal ahaan ama mas-uulkii guud ee muslimiinta inaanu markaa soo xaadirin inaanay shardi ahayn inuu soo xaadiro goobtaas isagu cid kala de uu sii dirsanaya xadiiska waxaa ku jirta xusnu khuluqihi salى اllahu alayhi wasalam isagoo ninkaasi acraabiga ahi uu hadallada qaarkood aanu rasuulka alayh الsalatu salaam dee rasuulka inuu kula hadlaanay ahayn oo anshuduka biاllahi ila qadayta li bikitaab illahi tacala qofka aada soo jiidanaysa qalbigiisa ad isleeda ilaahay xasuusi ayaa dee saa loola hadlay isagoo rasuulka ilaahay isagoo saa ula hadlay haddana rasuulku alay slat slam akhlaaqdiisa wanaagsanaa iyo xagga wanaagsan ayuu ka raacay waxaa kaloo xadiiska u dalila ba yhahay culimadu alxadiisu fiihi daliilu calى ana man aqdama calى muxarami jahla anahu yuadabu bal yucallam anahu laa yuadab bal yucallam qofka daliilu calى ana man aqdama calى muxaramin qof xaaraana wax xaaraana qofka sameeya jahlan lakin isagoon garanaynin oo xaaraan ba aan moodeyn laa yuadab la eedbin maayo bal yucallam maxaa sameynaya waxxuun baa loo sheegaya qof baa uu islaamay dhowaan rabadaan bay ahayd dabeetana waxbuu iska cunay oo wuxuu moodayey inaanay xaaraanba ahayn waxyaalaha qaarkood inay xaaraan yihiin xagga markaa iska daynta markaa isagoo cunaya haddii la arko qofka wax kala lagu samayn maayo horta waxbaa loo sheegaya marka cilmiga ah wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula sooma waa aayaddu waxay daluutay qofkii inaan cidna ilaahay subxana wa cadaabin ilaa uu rasuul soo diro xujada uu ku oga mooyaan rusula mubashiriin wa mundiriin lianlaa yakuna linnaasi cala lahi xujatun bacda rusul kadib markaa hadduu de kusii socdo marka wax loo sheego waa la edminaya ka fi lxadiisi daliil calى anahu laa yajuusu alcafw can cuqubat الzina cuqubada zinada inaan la iska cafeynin waayo liannahu xaq اllahi tacaala falaa yamliku اlcabdu isqaadahu oo qofkii xaakimkaa ma odhanayo war waad idka daayay xadkiiyo boordoo soo heshiiyo iska taga taasi ma soconayso waa goorma markay xaakimka arrinta soo gaadho markay xaakimka soo gaadho laakiin qofkii waxaa lagu oran karaa intaan xaakimka loo soo gudbinin waxa weeyaan hayse sheegine is-asturo ilaahay u toobadkeena si qarsoon ilaahay ugu toobadkeena waa lagu odhan karaa taas lakin xaakimka marka loo keena xaakimka waa inaanu ka tanaasulin waxay culimada qaarkood ay leeyihiin waanaynu arki doona marka axaadiisan dambe aljamcu bayna alrajmi waljaldi qofka la rajminayo jaldina waa lagu sameynaya axaadiis baanay ka deliishadeen qadiyadaas marka xadiiskani deliisho wuxuu yahay cadam ljaldi qabla rajmi in rajmigu lagu gaabsanayo oran sida daliilku u dhow yahay mar haddii la dilaayo rajmina inaan loo raacinayn waa haddayna dhacday markaa xadiiska waxa lagaga jawaabaya qadiyaddaa tilmaamayana rasuulku alayh salatu slam markii hore wuu ku jamciyey beyna rajmi buu isku geeyo laakiin markii dambe ma samaynin marka xadiiskana mu odhan rasuulku alayh salaatu wasalaam fain ictarafat fajladha warjumha fajlidha warjumha mu odhan ee muxuu ihi farjumha wa hada daliilu calى anahu laa yujlad aw laa yujmac baynahuma inaan la isku geynin xadiiska waxaa kaloo ku jirta khatarta ka dhalanaysa dee dadka aan maxaarimta isku hayn markay meel ku keliyoobaan rag iyo dumar say doonaan ha noqdaan oo dee ragga shaqaalaha guryaha la geynayay iyo waxaasinaanay wanaagsanayn oo qalad ay tahay yar harmika arrintu saa cid lagu noqonayso وعن cباadة بن صامd رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم khuduu canii wuxuu rasuulku uhi alayه الصلاaةu وaسلاam khuduu canii waar iga qaata khuduu canii iga qaata an xukmi الzina xukunka zinada iga qaata waxadiha faqad jacala الlahu lahuna ilaahay waa u yeelay jacala الlahu ilaahay waa u yeelay lahuna iyaga sabiila wadu u yeelay albikru bاlbukri albikru qofka dhalinyarta ah ee bilbikri qof dhalinyaraa ka zinaysta jaldu miatin boqol jeedal weyaan wa nafyu iyo masaafurin nafyu fogeyn waa taqriibkii bay la macno tahay sanatin sanadina masaafuriya wathayib bithayib qof reello qof reello ka zinaystaana jaldu miatin weyaan huwa rajmu iyo dhagax lagu dilo rawaahu muslim alla subxana wa tacala qur wuxuu ku sheegay wallati yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcal allahu lahuna sabiila waa intaan xukunkaasi marka aayaddaasi waa mansuuq markii hore waxay ahayd dumarkaa dee xumaanta la imanaya in guryaha lagu hayo markay afar qof ka markhaati kacaan inay xumaantaasi sugnaatay oo ciqaab looga dhigo iyo hadale iyo waxyaalo kalena lagu yidhaahdo canaana ilaa ilahay intuu ilaahay subxana watacaala geeridu ay ka hoobsanaysa ama ilahay inuu waddo u yeelayo waddadaasi macnaa xukun cusub ilaa uu ka imanaya sidaa ku dhaqma weyaan aayaddii buu markaa rasuulku sheegay alayh isalaatu wasalaam faqad jacala allahu lahuna sabiila xukun bu ilaahay u yeelay wado arintaasi haday dhacdo loo maro oo lagaga baxo marka arrintaas waxay tahay hadday labada qof dhalinyaro yihiin hadduu qofku dhalinyaro yahayna waa la jeedalaya haddii laba uu soo maray reerna labadiiba waa la iskugu darayaaba xadiiskani tilmaamaya sidaynu horeba soo sheegnay marka albikru bilbikri waa waxaa laga yaaba de sida badan in saa udhacaysa inay saa tahay oo labada qof waxasib ay dhalinyara yihiin laakiin hadday cagsigeeda tahay talantaaliba ay tahay albikru bifayl xukunkeeda waynu soo marray xadiiskii noogu dambeeyey muxuu sheegaya mid walba de xukiisa sidiisa loogu labada qof hadday kala duwan kana xukiisii uu lahaa rajmiga kana dee jeedalkii baa lagu sameynaya qadiyadda in la jamciyo jeedalka iyo lagu jamciyana xadiiskana waa kan tilmaamaya jaldu miatin warajmu laakiin culimmadu waxay u bateen axaadiis labana aynu ku arki in aan la isku geynin labada xadiiskii horena aynu kusoo aragnay faqad jacala lahu lahuna sabiila khuduu canii khuduu canii ay xukmi xaddi zina zinada iyo xukunkeeda xadkeeda iga qaata oo fahma masladaas qadiyada ku saabsan nafyigu iyaduna waa m waa mid sugan oo aan la naskhin in la masaafuriyo lakin culimadu waxay kasii warrameen haddii ay gabarh tahay ma la masaafurinaya albikru raggii iyo dumarkii labadiba waa loo waa lagu isticmaalaya marka culimadu waxay u bateen aan la masaafurineynin horta xikmadda ku jirta nafyiga waxay tahay qofkani gurbada marka deegaankiisi laga fogeeyey ee dee waxa loo fogeeyey uu garta inuu bal wixii iska daayo oo uu ilaabo oo hadhow hadduu markaa markuu sanadkii kadib soo noqdo u is idhaahdo hadii haddii wallahi waxa aad mar damba ku kacdo tallaabadaasaa laga qaadaya waayo waxyaalaha naftu ay ugu baaqaysa qofka xuduud buu de sharcigu udhigaya adkeynaya haddaba dumarkii maadaama ay cawro yihiin waxaa laga yaabaa inay dhibaato kaleba soo gaadho haddi minkale loo masaafuriyo markaa culimada idhi waa la masaafurina waxay waa in cid maxaarimteeda iyo cid lamida loo geeyay haddii aanay taasi jirin la masaafurin maayo kale waxay fatwoodeen nafyiga waxaa udhigmi karaa alxabsu jeel baa udhigi kara oo sanadkii la fogeynayey maadaama xikmadda ku jirta ay ahayd qofkan in la edbiyo in sanadkaana jeel la geeyo lakin de jeelkaasi waa inuu yahay mid meel hagaagsan oo uu kusoo edeebsanayo e-, e-, weyi an abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxu uhi ataa rajulu nin baa u yimid min almuslimiina muslimiinta ka mid ihi rasuul allahi sala lah ala sl rasuulka alla yuu yimid wahuwa rasuulka oo fi lmasjidi masaajka dhexdiisa jooga fanaadaahu uu u dhawaaqay ninkii faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii zanaytu waan zinaystay xumaantaasaan sameeyey faacrada canhu rasuulku uu ka weji dadbay uu ka jeestay oo fatanaxaa uu ka durkay wuxuu u dhaqaaqay fatanaxaa wuxuu u dhaqaaqay ninkii tilqaa wajhi rasuulka wejigiisa siduu rasuulka markaa isku tuso ama rasuulka u arko alayh slat slam faqala wuxu ya rasuulka ilaahayow inii zanaytu fa acrad rasuulku waa ka jeestay xataa hanna ilaa uu soo celceliyey dalika ilaa arrintaasi ay soo noqnoqotay caleyhi isaga ka soo noqnoqotay ninka arbaca maraat afar goor ilaa uu soo markaa uu afarta jeer ku dhawaaqay oo markastaba hadda rasuulka markuu ka jeesto xaggaa rasuulka kaga soo wareegayay sala allahu alayh wasalam shahida calaa nafsihi naftiisii markuu ku markhaati furcay arbaca shahaadaatin afar markhaati dacaahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkaa oo faqaala wuxu uhi abika junuunu war miyaad waalantahy qaala wuxu uhi wuxuu uhi fahal axsanta oo reerma yeelatay qaala wuxu uhi nacam haa faqaala rasuulu llahi sala lah bihi la tago oo soo rajmiyo dhagax kusoo dila وعن بن cabاs radي الlahu canهuma qala wuxu uhi lama ataa markuu yimid macis bnu maliki macis malik markuu yimid ilى الnabiyi salى الlahu عalيه waslm nabiga qaala la wuxuu uhi lacalaka waxaa laga yaabaa qabalta war malaa waa xumaani kaamay dhicine inaad dhunkatay ma laga yaabaa aw gamasta amba inaad qanjiidhisay amba aad u iljabisay labadaba way noqon kartaa aw nadarta amba inaad eegtay gabadhaasi ma laga yaabaa qaala wuxuu laamaya ya rasuula allah rasuulka ilaahi rawaahu albuhaariyu xadiiskani waa isla qisadaas culimadu umaday waa maacis binu malik un maacis ibnu malik oo ka mid a ah saxaabada rasuulka ayaa u yimid nebiga caleyh isalaatu wasalaam isagunbaa markaa naftiisi ku qiray xumaantaas markaa rasulka ala sla sl dhowrkaa jeerba uu ka jeestay markii dambena baluu hubsanayay inuu waa leeyahay markaa xadiisku horta wuxuu daliilu yahay in afar jeer qofkii uu soo celcelinayo naftiisa uu ku qirayo hadduu hal mar haddaba qiro idhahdo hal mar u idhahdo waxaasaan sameeyey culimo badan ba xadiiska waxay kala soo baxeen inaan markaa keliya la aqbalaynin ee afartaasi la shardiyayo qowl kaleo xoog badan baa odhanaya culimada aad masladan way iskugu dhow yihiin mid waliba daliil bu haystaaye hal mar baa ku filan aliqraar mar hadu hal mar qofku qirto isagoo caqligiisu soo jeedo oo caadi ah markaa keliya ku filan qadiyadana waa qadiyatu caynin waa qiso dhacday uno dee rasuulka ala sala slam afartan shantan intan shardi kama dhigaynine bal ninkanoo xaaladiisa hubsanayey inuu ninkani waxaan ka rur sheegayay marka haddii qofkii laga shakeeyo bal inuu caadi yahay iyo wax lamid ah ayaa la hubsanaya oo dee soo celcelinaya halkaa u yihi fatanaxa tilqaa wajhi tanaxa canhu shaydaan xadiis baynu ku aragnay soo maha shaydaanku ka fogaadaa tanaxa can ilmakaan meeshii buu ka yar durkay wey markaa tilqaa wajhi ninkii wuxuu u dhaqaaqo u durkay xagga rasuulka wejigiisa alay slam si waay xadiiskani waxaan saasoo kale u daliilu yahay qofkii la hubsanaya caafimaadkiisa oo qofka hadduu waala yahay ka hor hadduu majnuun yahay oo xataa uu sameeyo ficilkaa xukunkaa lagu qaadi maayo xukunkaa xataa lagu qaadi maayo waayo rufica alqalamu an halaath qofkii markaa caafimaadka lagu ogaa ila waxba ku iman karee oo maskaxiya ma qofkiisbedel kara waxbaa ku iman kara xalaadka qaarkoode eh marka qaarkood marka yaba inu daraaga soo cabeey oo isagoo waxanba samaynin uu idhaa waan sameeyey nimanka la odhan jiray nimanka gabayaaga ah oo berigaa hore dee way faan badnaayeenoo shucaraau yatabicuhum lqaawun alam tara anahum fi kuli wadi hiimuun wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxay doonaan bay iska odhanayaan markaa la soo wariyay cumar bin khadaab buu nin nin baa oo waxaasaan sameeyey taasaan sameeyey bu suu cumar u yeedhay waa lag xadkii baa jarayaa bu yihi markaasuu waan iska idhin cumrow miyaad maqal wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun isagu hadduu dana faan baabu ka dhiganaya iyo waxay dambiga dhaqanxumadii hore jirtay idan qofkii waa maskixiyan in caafimaadkiisa la hubsada taasi waa lagama maarmaan waxaana xadiis saxiixa ah kusoo aroortay in cumar ibn khadaab loo keenay gabadh xumaanta samaysay dabeetana cali baa soo maray gabadhii oo meeshii la joojiyey yii uu dhagax marka horta cumrintaan uu dhagax kudila odhanin ayaa loo keena markaa sidu waa ayom sidu waa gabadhii reer hebele waalnayd majnuunatu mani fulan asxaabtii kalula tasha dadkii kalula tashaday maxaynu samaynaa bu dee dhagax kudil bay waa xaqaasa ilaada in dile marka cali bin abi aalib baa wuxuu soo maray radi allahu canhu isagoo gabadhaasi meel lagu hayo markaasu yihi waa maxay de dabeetna wuxu hi mar wa u waa gabadh reer hebele hoose ahayd oo xumaantaa samayso qof waala xadiiskii buu markaa soo qaatay u war sii daaya niyadaan rfic alqalm can halaaث cumar buu tegey markaa cumar bn khadaab suli amiirkii muminiinta maxaad saan qabadhan ugu xidhay dee sidaa iyo saasay samaysa miyaanad xadiiskaa maqal cumar wuu sii daayay wuxuu hi allahu akbar oo masaladaa dee way seegtay marka qofkii waalida waa leegaya bika junuun ixsaankiina waa la hubsanaya idhabuu bihi farjumuuhuna saas kale xadiisku daliil niyaabadiibu daliilu yahay marka xadiiska de waxa kaloo laga qaadanaya inay waxyaalahan oo kale xumaanta iyo macaasidaasi dee waktigii nebiga bay dhaceen caleyh isalaatu wasalaam marka wax dee waktiyada kalena kasii badanaya inay noqonayaan horta halkaa waa laga qaadanaya oo dee dahasi keensan maysa in la ha mujtamaci waa gaala iyo dee lasii ma garanaysa wareeriyo laakiin haddii xuduudda la fuliyo xuduuddani laba faa'ido way leedahay waa kafaaraatun liahliha horta horta ciddii samaysay kafaare wata adduunyadan aakhire dembigaa lagu qaadi maayo mar haddii addunyada lagaga jiro dunuubtiisi kalu sameeye halkeeda dhinac kalena radcun bay u tahay waa ka joojin oo dadku way ka joogsanayaan hal qof marka saa lagu sameeyo inta kalena way joogsanaysa waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga u leeyay saxaabiga macis ibnu malik waayo eh, dee naftiisi buu ugu deeqay ilaahay subxana wa tacala sida xadiis samanka ku doono markaa wuxuu doonaya inuu isdaahiriyo iyadoo ay u wanaagsanayd inuu is iyadoo u wanaagsanayd inuu asturo lakin hadda is haddana naftiisu way keensan weyd qadiyadaas oo wuxuu is malaa markaa aakhirada ku weyned gefkan yabaha ka dhacee waxyaalaha qaarkood qofkii ka dhici karaa oo mitala jaahila isagoo jaahila baa laga yaaba haddii hadduu moodo gabadha inuu taabto oo kale de in lagu fulinayo uu hubsaday rasulka ala sl sl laka qabalta aw amazta algamzu bilyadi wa bilcayn labada u noqda war malaa gac waad qansheerisaa amba waad irjabisa waa lamid nadarta qaala laa ya rasuul allah intaa rasuulku wuxuu hubsanaya bal ninkan inuu kaga dhabeeya arrintaas alxadiisu daliilu calى anahu yanbaqii atahabutu watabayun fi amri man jaءa muctarifan bizina taa'iban qofkaas in la hubsado waayo in qadyadaa qofka markhaatiga afar markhaati ay ku markhaati furayaan isagu isagoo dafirsan baa lagu fulinaya hadda uu dafirsan yahba isagu afar markhaati war haday ku markhaati furay laakiin qofkan isagu naftiisa qiray ee yihi eh, anaa waxaa sameeyey waxaa inta badan qofka ku abuuran inuu is asturoon isfadeexadin soo maha markaa qofkan isagu banaanka is keene yihi saasaan sameeyey hawshaa ha layga fuliyo waxay iska dhici karta qofkaas ila maskixiin caadi ahayn hadhow dib haddana markaa waa sababta tathabutka loogu sameynaya لأن الcaadة أن صاaحب الفاaxشhaةi يstatir وlaa يظhir أmrه waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya culimo badan ba waxay hahdeen qofkii loo laqimi maayo horta xadiis samaynu arki doonaa idrw الxduud bالشhubahaat qofkii in xujadii loo laqimo si uu markaa bal uga noqdo arrintaa ayay daliil u tahay ba inuu ka noqdo في xadيث dليl عlى جawاز تلقين المقr الرuجوع عan إقrاarhi واctidaarhi بشhubhaة yتacalq bha maadaama shubha ay jirto warmala iska hubso warmala saasaa kugu dhacday an cmr بن khطاab taasina noqon mayso xadkiio laga hortegaye waa qofkiio meesha yimid وعn cmr بن khطاب radي الlه عanه anhu khadba uu khudbadiye fqal wxu in اllaha ilahay bacثa uu diray mحamedا nbi mxamed bاxaqi xaq buu kusoo diray وأnزl عalayhi الkitaab kitaabka qur-aankaana waa kusoo dejiyey fakaana waxaa ahaaday fii ma anzla allahu caleyhi wixii ilaahay uu kusoo dejiyey qur-aanka ah waxa ahaado ka mid ahaaday aayat rajmi fakaana aayatu arajmi fi ma anzla allahu calayhi wey aayadda rajmigu waa faaci waa isamkii kaane aayadda rajmigu waxay ahayd qur-aanka ilahay kusoo dejiyey qara'naha waanu akrinay aayaddaasi oo kitaabka ku taalla wa wacaynaaha waanu xifdinay wacaynaaha xafidnaaha wacaqalnaaha wafahimnaaha waan fahmnay marka wacaqalnaaha fahimnaaha qiraao iyo xifdi iyo fahan intaba waanu ku darno aayaddaasi dee waadix bay ahayd unbu ujeedaa farajama rasuulu lahi sala allahu alay sl rasuulku uu ku rajmiyey uu rajmiyey cid warajamnaa waanu rajminay bacdahu isaga dabadi fa akshaa waxaan ka baqanayaa in taala binnaasi zamaanun dadka hadduu waktigu ku dheeraado waxaan ka baqanayaa an yaquula in qaail mid ihahdaa maa najidu rajma fi kitaab illah rajmiga kitaabka ilaahay kama helayno taasaan ka baqanayaab oo fa yudilu dabeeta ay lumaan bitarki maxay ku lumayaan bitarki fariidatin faral inay ka tagaan anzalaha allahu ilaahay uu soo dejiyey waina rajma rajmigu xaqun weyaan fi kitaab illahi kitaabka ilaahay ku man zanaa in lagu in la rajmiyo cidda zinaysata idaa goorta axsana uu reer yeesho markaa reer yeesho macnaheedu maaha inuu markaa reer leeyahay inuu reer soo maro haba kala tagaan walow habeen walow leyla waaxidaba markaa qoys ha yeeshe reer yeesheen idaa axsana min arijaali wanisaa hadduu qofkii reer soo maro rag iyo dumar ku doonaha ha idaa qaamat ilbayina laakiin haddii caddayni meesha ay taallo idaa qaamat markay caddaato albayinatu caddaanta markhaatigii idaa qaamat ilbayina caddayntu markay istaagto bay af soomaali noqonaysaa markaa waxaa looga jeedaa in arrintaasi caddayn la helo aw kaana alxabla aw kaana alxablu alxablu bimacna alxamlu weya ama meesha uur uu yimaado uur la helo aw lictiraaf mutafaq caleyh xadiiskani wuxuu daliilu yahay calى ana الrajma aayat min kitaab الlah lakinaha mansukat lafta muxkamat xukma rajmiga aayadda ka warramaysa waa aayad kitaabka ku taalay oo sugan xagga xukunka marka la eego lakin mansukatan tilaawata lafd xagga lafdi ahaan baa layaa la naskhaeyey tilaawatani way sugan tahay sidii khamsa radaacaadkii oo kale bay uga sugan tahay cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu ahaa nin aada u yel dheer waxyaalo badan oo aan dhicin buu sii oo dorasi jiray kaana mutafarisa wa duu firaasati waxa uu sii wuxuu dareemay hadii dadku ay sii durkaan inay yidhaahdaan inay idhaahdaan wallaahi wax rajmi lahaa ma jiro de weli haddii aayad meesha ay ku cadday aayadna kama tallaabsan karaan lakin xadiiska way bushiyeen qaar ba saynu aragna imika soo qaar quraaniyin lahaa baynu arag quraaniinta maxay sameeyeen bukhaari iyo muslim iyo murankoodii qoreen naga daaway ku leyin alba kuma kareen xadiistii nebigo dhan bu dooni mesha aynu ujeedaduna hal ujeedu leeya qur-aanku waa mujmalo inuu aayaddii siduu doono ujeedtaabu dana rasuulkuna wuu ka sii digay alayh salatu slam kuwa gaarka qur-aanka ula baxaya ee odhanaya baynana wabayn baynana wa baynakum kitaab اllah famaa wajadnaahu min xalaali xalalnah famaa wajadnahu min xaraamin xaramnah alaa inama utiitu alaa inamaa uutiitu lkitaaba wamithlahu macah yaan helin bu rasulku yuri alayh sala slam midkiino intuu sariirtiisa ku shaqilay sa dadka markay is qabsadaan kitaabka ilaahay bay noo dhexeeya wixii xalaala wan xalaalina wixii xaaraam xaraam yeelina warhoy kitaabka iyo wax lamida baa laysiiyey haddaad aragtay culimadan qof kala saaray kitaabka iyo sunnada waa daalun mudilun wuu lunsan yahay uu luminaya waxay salafku odhan jireen nimanka takfiirku ama khawaarijtu markay idinkula doodaan iyo ahlubidcuba markay aayaadka idinkula doodaan sunanta kula doodaan man lam yaxkum anzla falaykum kafirun de waa aayad marka si loo eego soo maha mawduucan u daliishanaya taxtamil lakin aayaddii yaa fasiray nebi maxamed alayh salatu slam say ku fasiray saxabadi say ku fasireen wahaakada saas wey markaa maanta way dhacday haddaba o way dafireen qaar badan rajmigii oo waxay dhahdeen isaga kitaabkaba ku yaalla soomaali baa kamid ah yaa kamid ah qaar soomaali wada dashegn berdhotamin nairobi joogay qadiyaddana uu ifaareeyo dadku markaa ay aada u hadlayeen cid baana ugu horreysay isaga laftiisa oo la rajmiga waxa la hadaa waa qalafsanaan islaamku dhaqankaa ma aaminsana islaamku waa naxariis waxaase laga yab inay hada ku idhahdaan aw kaana alxablu tani wuxuu daliilu yahay qadiyaddii ku saabsanayd uurka marka labada hore bayinada iyo ictiraafka labadaasi waa waadix iyagu xabliga laftigiisuna de waa arrin ma loo daliishan karo laakiin haddana istifsaal baa ku jira iyada oo gabadhii waa la weydiinaya اkتلف العلماء في المرأة التي يظهر منها الحمل ولا زوج لها ولا سيد hل يثبت عليها زنا على qولين marka وعن هريرة رضي الله عنه قال وxu ui سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أmة أحadiكم إذا زنت hadday sinaysato أmة أحadiكم midkiin adoontiisu oo fatabayan ay caddaato zinaha zinadeedu falyajlidha alxadda xadka ha ka jaro falyajlidha ha jeedalo alxadda xadka ha ku jeedalo walaa yuharib calayha iyuu canaananin iyo hadal adag iyo wax ku odhanin maadaama xadkii uu ka jaray uma in zanat haddana ay zinaysato mar labaad falyajlidha alxadda xadka ha ka jaro walaa yuharib calayha canaanna yuu uma in zanad hadday sinaysto athalisata oo fatabayana ay caddaato zinaha zinadeedaas ay caddaato falyabicha ha iibiyo walow bixablin min shacarin walow xadhig timaana ha ku iibiye xadhig tima laga soo hayna ha ku iibiye wax binacaan aada u liito weyaan wax bila qiimaana hadduu doona ha iibiye ha isdhaafiya gabadha noocaas walow bixablin xadhig ha ku iibiyo min shacarin ahaaday mutafaq aleyh hada lafdu muslimiin an cali radi allahu canhu qal qala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam aqiimuu ku oga alxuduuda xuduudda calaa maa malakata imaanikum ciddii gacmihiinu ay mulkiyeen xuduudda ku oga xadiiskani dal wuxuu yahay horta waxaynu soo aragnay xuduudda cidda fulinaysa waayo waa alimaam aw naaibuhu waa ciddii sulda iyo awood leh naaibku markaa wuxuu noqon karaa mid sii hooseeya markaa ciddii uu dirtay oo dhan bay noqonaysa laakiin السيد هو الذي يقيم الحد يجوز للسيد أن يقيم الحد على mولاه sayidkii maxaa u banaan isaga isagu inuu sheedalo ciddii addoonka wax labadeed xadiisba saasay tilmaamayan xadiiska dambe isaga waa mawquuf wa wa wa waa mawquuf si u badan yahay lakin waa mawquuf dee xukunkaas kale leh oo adilada kale uxoojinayso abubakar rasuulku ala sala slam yihi saddexdaa jeer gabadhaha soo mariya marka marka hore waxaa laga yaaba jeedalkaasi inuu sabab noqdo inay iska dayso marlabaadka haddana inay iska dayso canaantii waxaa laga yaabaa in qofku marka isagoo dee shaygii sharciga laga fuliyey haddana lasii canaanto inuu qof noqdo aan waxba dhowranayn oo isla markaa waad ceebowda de iska waxaa xumaantaada waxba ha ka joogsan tahriibkaas laa tahriiba calaykum alyawma yakfir allahu lakum waa canaanti marka dambe ha iibiyo masalo kalaa meesha ka soo baxdayo waayo markuu iibinayo ilan cid kale u ka iibinayaa miyaanay nooc qiyaamaa noqon isagiiba ceeb buu iskaga soo bedelayo oo dee ceebtaa markaa waa culimadu waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in ay marka la bedelo la iibiyo inay waxa iska daysay ku dhowrsoonaato meesha laga las waxyaalahaas oo kale waa laga yaabaa inay saa samayso xadiiskana ku gabagabana insha allah an cimran bin xusein radi allahu anhu an mraata min juhaynata haweeney juhayna kamid atat ah nabiya sala allahu alay sl nabiga u timid hiya xubla iyadoo uur la mina zina zino ka ur ka ureysatay faqaalat waxay tihi ya nabiy allah nabigi ilaahayow asabtu xaddan xad baan ku dhacay xad baan ku dhacay ay maa yuujibu xaddan marka asabtu maa yuujibu xaddan faaqimhu calaya igu og xadkaasi aqimhu igu og calaya aniga igu og e alxadda fadaca nabiyfadacaa nabiy llahi salى اllahu alayه waslm nabiga ilahay wuxuu yeedhay weliyaha weligeedii buu yeedhay faqala wuxu uhi axsin ilayha wanaaji faidaa wadacat markay uu musho faatinii biha ikeen fafacala sidii uu sameeyey weligiina oo faamara biha markaa qisadu way dheerayd way keentay way soo noqotay laba sano kadib faamara biha rasuulku waa amray oo fashukat ay shudat waa lagu adkeeyey calayha iyada hiyaabuha dharkeedii amara biha uu amray rasuulku in la rajmiyo farujimat waa la rajmiyey uma sala calayha wuu ku tukaday rasuulku faqaala cumar cumar baa wuxu tusalli calayha waad ku tukanaysaa yaa nabiy allahi nabigi ilaahayow waqad zanad xaalo ay zinaystay waad ku tukanaysaa haddana wuu la yaabay markaa faqaala wuxuu yihi laqad taabat way towbad keentay towbatan toobad bay toobad keentay low qusimat haddii loo qaybiyo beyna sabciina toddobaatan dhexdood min ahli madiinati reer madiinaa toddobaatan dembaabay oo reer madiinaha ah, towbadda haddii loo qaybiyo la wasicathum ku filnaan lahayd lakafathum oo hal wajata miyaad heshay cumrow afdalo wax ka wanaagsan min an jaadat inay ku deeqday binafsihaa nafteeda inay ku deeqday lilaahi alleh ma toobad ka weyn baad garanaysaa inay tii ilaahay dartii ha lai dilo waan oo nafteedii baa ilaahay ugu deeqday an jaadat binafsiha lilah wax ka weyn miyaad garanaysaa xadiiskani markaa axaadiistii horu la macno laakiin wuxuu soo kordhiyey taakhiiru rajmi xubla xataa tadac taakhiir rajmi alxubla xataa tadac gabadha uurka leh dhagaxa lagu la dili maayo ilaa kow musho mooyaane weliba ilmahaa yari uu naaskii ka guro amba wax siiso cuntada iyo wax lamid qabsado markii dambe waxay keentay isagoo ilmihii yaraa xataa wax cunayo leedahay rasul alla may tanaasulin markaa dadkaasi dad ahlulimaana bay ahaayeenoo gefka iyo qalabka ka dhaca laftigoodu aada iyo aada buu de ugu weynaa ehm, in sha allahu tacaala sharaxa weynu ku celin doonaa